qaala almualif alwasnu athaalif wasanka saddexaad afcila waxaan ku soo dhex jirnay jamcu tagsiirka jumuucu tagsiir waxaan u qaybinay laba qaybood jumuucu qila iyo jumuucu kathra jumuucu qilaha afar wasan inay leedaan hore usoo sheegnay afartaa wasan qayb ka mid aan soo qaadanay laba wasan aan soo qaadanay wasankii saddexaad waa kana alwadnu haalif afcila wayadaridu hada aljamcu jamca wuxuu ku qiyaasoobaa fi smin mudakarin isim mudakar ah mu'anadkiia ku baxay rubaaciin wixii rubaaci anayna ku baxay haaliثuhu xarfu maddin xarafka saddexaadna xarfu mad uu yahay xarfumadkaasi ama alif ha noqdo ama waaw amaya sida acaam waa rubaaci afar xarafuu ka kooban yahay waana mudakar xarafka saddexaadna waa xarfu maddin oo waa aliftaas waxaa soo hoosgela haddaba wixii facaal ku socda ama ficaal ku socda ama faciil ku socda ama facuul ku socda waa isla mid acaam acima khimaar akhmira rakiif arkifa camuud acmida dhammaantood waxaa lagu jamciyaa afcila wa min annaadiri fii hada albaab baabkan waxa naadirka ku ah waxaa ka mid ah shaxiixun oo lagu jamciyey ashixa inkastoo faciil uu yahay laakiin mudaacaf uu noqday shaxiix waa qofka bakiilka ah jamciisii wuxuu ku yimid ashxixa oo ah afcila ashxixa kabacdi maxaa dhacay labada xa midda hore oo maksuurada ayaa kasradii laga naqliyey waxaana loo naqliyey shiinta labadan xaa si la ysugu idqaamo middii hore waxay noqotay saakina middii dambena mutaxarika waa la ysku idqaamay markaase waxay noqdeen ashixa ramadaan oo lagu jamciyey armida afcila oo muxuu naadir u yahay ee isim rubaaciiso lama rabin ramadaanna rubaaci waa ka badan yahay meeqa xaraf buu ku kooban yahay shan xaraf raxan oo ah dhagax wax lagu shiido oo lagu jamciyey arxiya afcila isna muxuu naadir u yahay haddii saddex xaraf buu ka kooban yahay nadan oo lagu jamciyey andiya asna muxuu naadir u yahay hadde waa hulaahi saddex araf ka kooban yahay qafan oo lagu jamciyey aqfiya jeegada oo lagu jamciyey aqfiya isna waa hulaahi annada huwa almaطar waa roobka andiya lagu jamciyey marka alwadn raabic wasanka afaraad ficlatun wa min hada aljamci waxaa ka mid ah alawsaan alaatiya waa wasankii ugu dambeeyey jumuucu qilaha wa min hada aljamci alawsaan alaatiya awsaanta soo socda ayaa waxay ku timaadaa ficla faciil wuxuu ku yimaadaa ficla sabiyun oo markiisii hore sabiyun ahaa labadii yaood waa laysku idqaamay waxaa lagu jamciyaa sibya jamc kalena waa leeyahay ficla jaliilun jilla facalna ficla waa lagu jamciyaa fatan fityatun jaarun oo markiisii jayar ahaa jaarun markiisii hore jayar uu ahaa taxaraka xarfu lcila wa mataca maa qablahu faquliba alifan markaasu wuxuu noqday jaar jamciisiina wuxuu ku yimid jiira ficla faclun asna ficla waa lagu jamciyaa shaykun shiika thawrun hiira thawrun alqicatu min alaqid caanaha la adkeeyey jabka ka midka ahaa waxaa la yidhahdaa thawr fucaaluna ficla waa lagu jamciyaa sida gulaamun qilma jumuuc lkahra wa tuطlaqu jumuuc lkahra jumuuc kahra waxaa loo isticmaala calaa maa fowqa alcashara wixii toban ka sareeya meequu ka bilaabanaa marka ko iyo toban calى hada alqowl walaha lawsaanu laasi awsaanta soo socda ayaa jumucu kasri u sugnaaday fuclun a ka mid ah yuu jamc u noqdaa marka fuclun wuxuu jamc u noqdaa afcala faclaa labadaba mudakarkii afcal ahaa ee muanadkiisuna facla ahaa mudakarkaasna waxaa ku jamcinaya fuclun muanadkiisana fuclun labadaba almudakar walmuanas axmar xumrun aa leedahay xamraa xumrun kas mudakar imuanas labadabaa laha soo ma aha cadraa laakiin mudakar ma leeyahay ma laha cudurun jamciga saasuu ku imaanaa cajzaa cujzun wasfun laa muqaabila lahu waa wasfi aan mudakar lahayn almudaacaf mudaacafkana waa lamid isagana aqar waa midka wejiga cad aqar qaraa waa muanadkiisii soo ma aha labadoodaba qurun aa lagu jamcinaa waxaana ka mid ah xadiidkii saxiixeynka ku soo arooray oo nabigu sala allahu alayh waala wasalam uu lahaa ina ummati yudcuuna yowma alqiyaamati quran muxajaliina min aathaari lwudu quran waa jamcu aqar muctalul cayn oo fuclun ah oo yani jamciis fuclun uu ku imaana laakiin afcal ah aswad muxuu ku imaanaa jamciisa suudun muanaska oo sawdaa ahna suudun uu ku imaanaa aswad sawdaa suudun abyad baydaa labadoodaba muxuu ku imaanaa biidun oo markoodii hore ahaa buydun bidami lbaai wa sukuun ilyaa buydun baduna waa gobneed yaaduna waa reebneed laba wado keliyahana furan horta sidaan uguma dhaafi karo sababtoo ah ya-dan saakinada qablaha damma culaysaa ku jira ilaan ya-da iyo damada munaasib isuma ahane labada wado laba wado furan maxay ahaayeen in ya-da waaw loo rogo damadana la badbaadiyo oo la yidhaahdo buubun iyo in yaada la iska dhaafo damadana kasro loo rogo oo la yidhaahdo biidun midaasayna qaateen marka biidun jamaca labaad oo jumuculkasraha ka mida ah waa fucul wayataridu jamcan limaa yali afraad mufradaadka soo socda ayuu fucul u noqdaa facuul isman mudakaran aw muanaan ama mudakar aada muanaa ahdo wixii fucuul ku socda camuudun cumud jamc kalena inuu leeyahy waa soo marra camidda in lagu jamciyo camuud waa jiirka cumud qaluus waa hasha qulus wasfun bimacnaa faacil waa wasfi oo bimacnaa faacil ah waxaa jira facuul bimacnaa faacil iyo facuul bimacnaa mafcuul facuul bimacnaa faacil iyo facuul bimacnaa mafcuul hadda mid kala rabaayo waa facuul bimacnaa faacil bimacnaa faacilna waxaa loola jeedaa asagaa ku sifoobay waa wax asagu uu ku sifoobay wax asaga lagu sameeyey maaha haddii la yidhaha marka facuul bimacnaa mafcuul waa lagu sameeyey waayo laakiin haddii la yidhaahdo facuul bimacnaa faacil asagaa ku sifoobay ama isagaa sameeyaa laga wadaa sida sabuur oo kale isagaa ku sifoobay soo maaha waa facuul bimacnaa faacil sumur aa lagu jamcinaa shakuur shukur aa lagu jamciyey faciil bilaa taa-in faciil oo ta aan wadanin isman oo haddana isim ah, raqiif ruquf fucul aa lagu jamciyey ficaalun iyo facaal ismayni gayra mudaacafayni oo laba isim ah oo aan la tadciifinin bimadatin qabla laam oo maddo ku sugan laamta horteeda faciilkaas ficaalkaas ama facaalkaas oo bimadatin ku sugan qabla laami kayra muctalayni oo haddana muctal aan ahayn labadooduba ficaal iyo facaal oo labada muctal aan ahayn laakiin labadoodaas keliya ma aha facaal iyo ficaal keliya maahane faciilna waa soo hoosgelaa facuulna waa soo hoosgelaa maxaa ka mid ah isagoo facaal ku socda qadaal oo ah jeegada qudul a lagu jamciyey ataan oo ah dameerta utun a lagu jamciyey ximaar kani waa ficaal kuwii horena maxay ahaayeen facaal ximaar xumur a lagu jamciyey isagoo faciilahna waa sariir suruuf isagoo fucuulahana waa kanaa daluul duluul daluul waa hayin awrka hayinta ah duluul baa lagu dambeeya wa minhu qowluhu tacaala wawxaa rabuka ila annaxli an itakidii min aljibaali buyuuta min ashajari wa yarushuun mima yacrishun uma kulii min kuli hamaraati fasluqii subula rabbiki dulula fucul wayajuusu taskiinu litakfiif in la taskiiniyana way bannaan tahay fucul sooma ahayn caynta sooma godnayn haddii la rabo in la takfiifiyo see la yeelaa cinda iraadati takfiif caynta sooma godna markaa rabto inaad fududayd maxaa samaynaya waa taskiinine fucuul sooma ahayn fuclun aa ka dhige suruur sooma ahayn surun ay ku noqoneen xumur sooma ahayn xumrun ay ku noqoneen xumrun utnun min baabi takfiif waay marka usud laftigeeda usdun waa la dhahaa min baabi takfiif fucal jumcuul kahra waxaa ka mid a ah fucal wayataridu hada aljamcu fii maa yaati kuwa soo socda jamcu noqda ismun calaa fuclatin ism fucla ku socda qurfatun quraf waa qiyaas wixii fuclatun ah in fucal lagu jamciyo ismun calaa wasni fuculatin jumucatin jumuc aljumuca jumuc aa lagu jamciyaa muctalulaam labadan dambe muctalulaam iyo mudacafulcayn waxaa fiicneed inuu kaas daba dhigo ismun calaa wasni fuclatin oo haddana u yaha muctalulaam ama mudacaf alaam inuu saas dhaa fiicneed ilan muctalulaamku wuxuu la jeedaa fuclatun oo muctalulaam ah sida curwatun alcurwa waa dhigta weelka dhigtiisa alcurwa waxaa lagu jamciyey curan curan aa lagu jamciyey wa min dalika alahar aladi yurwaa can amiiri اlmuuminiin cumara bni اlkhadaab radia allahu canhu annahu qaal inamaa tunqadu cura alislaami curwatan curwatan idaa nasha'a fi ljaahiliyati man laa yacrifu lislaam idaa nasha'a fi lislaami man laa yacrifu ljaahiliya inamaa tunqadu cura alislaami curwatan curwa idaa nasha'a fi lislaami man laa yacrifu ljaahiliya mudacaf alaam wuxuula jeedaa fuclatun oo mudacafulaam ah cuddatun cudad lagu jamciyo cudda cudad waa saanada saanada dagaalka waxaa la yihahdaa cudda fucla unsa afcal fucla oo afcal unsa u ah ayadana waxaa lagu jamciyaa fucal kubra waa taaniisu he akbar kubraa markaa rabto inaad jamcido kubar aad leedahay fudlana waa taaniisu afdal fudal wamaa jaa calaa hada lwajni waxaa ka mida yani qiyaas maaha marka qaryatun quran xilyatun xulanna waa lagu jamciyaa xilanna waa lagu jamciyaa labada waa xarakayso uma xilyatun xulan xilan laakiin yaa qiyaas ah xilantaa qiyaas ah ilan ficlatun ficala lagu jamciya walificlatin fical lixyatun luxan lixan yaa qiyaas ah lixan tukhmatun waa dacwo shiirka tukhama lagu jamciye jumcuulkasra waxaa kaloo ka mid a ah fical wayadaridu hada ljamcu fi maa yaati kuwa soo socdu qiyaasu noqdaa ficlatun fical waa lagu jamci waa tanaasaa sheegaba firyatun ama firqatun koox firaq firyatun been abuur firan diimatun waa daruurta iska da-e diima la yihahdaa diyam a lagu jamciye fical ficaalunaa ka mida jumcu lkasra wayujmacu hada aljamcu waxaa lagu jamciyaa wayujmacu hada aljamcu awsaanan shataa ay fii awsaanin shataa awsaan kala duduwan baa lagu jamciyaa minhaa waxaa ka mid ah faclun isman wa sifatan hayra yaay lcayn isma sifa laakiin hayra yaay lcayn waa inuu muctalcayn beliya usan ahayn kacbun kicaab kacbun waa qoobka ama anqawga kicaab xawdun xiyaad marka kayrayaayil cayn uu leeyahay wuxuu ka ixtiraazaa mataqaanaa wuxuu ka ixtiraazaa sayfun iyo beytun oo hore aan usoo marnay ilan ayaga waxaa lagu jamcin jiray maxay abyaat iyo asyaaf jamcu kusoo marnay jamcu kasrahoodana wuxuu ku imaanaa buyuut iyo suyuuf waana noo imaan doona kacbun kicaab xawdun xiyaad waa darka sacbun sicaab labadaas isma ay ahaayeen sacbun sicaabna waa sifo faclatun isman wa sifatan isim iyo sifo labadaba walow kaana yaayel caynaado nacjatun nicaaj subaynta nicaaj waa isim kaydatun waa kaynta meesha kaynta oo geeduhu ku badan yihiin geedaha madaxa iskula jira aayda la yidhaahdaa riyaab aa lagu jamciye sacbatun sicaab waa sifo midkaas u dambeeya sifaa labada horena waa asmaa walow kaana yaaya alcayn wuxuu la jeedaa kaydatun ilaayada yaayolcayne eh. facalun isman gayra mudacafin walaa muctalla laakhir oo mudaacaf aanayn muctalla aakhirna aan ahayn jamalun jimaal tarjamadu marka facalsoo kuma socdo shicaaru jamciisu ku yimid jimaal facalatun isman hayra muctallalaami walaa mudacaf isim oo muctallalaam aan ahayn mudacafna aan ahayn oo facala ah ficaala lagu jamciyaa raqabatun riqaab waa luqunta xasanatun xisaan imra'atun xasana aw ini qurxan xisaan wa minhu qowluhu tacaala fiihina khayraatun xisaan ficlun sida diibun diaaba lagu jamciyaa ficlun sida rumxun rimaax faciilun bimacnaa faacil faciil bimacnaa faacil muxuu ka ixtiraazaa faciil bimacnaa mafcuul saxiix alcayna waa muctal lahaa oo saxiixulcayna muctalcayna isku mid dariif diraaf waa isagoo saxiixulcayn ah tawiil waa isagoo muctalcayn ah. faciilatun bimacnaa faacila faciilatun oo bimacnaa faacila ah dariifatun haweeney caqli badan dhiraaf kariimatun kiraam idan faciil iyo faciila labadoodaba ficaala jamc oo ah wasfun calaa fuclaan fuclaana facla wasfiga fuclaan ku yimaada ama ficlaan ku yimaada ama fuclaanatun ku yimaada ama facla waxaa lagu jamcinaa dhammaantood ficaal kulligood ficaala ku jamcina rabbaan waa faclaan soo maaha qidaab aa ku jamcina qadbaa soo facla maaha qidaab aa ku jamcina khumsaan soo fuclaan maaha khimaas aa ku jamcina khumsaan waa nin gaajoon khimaas wa min dalika alxadiid aladi yurwى can الnabiy salى اllahu alayh wala wasalam anahu qaal low anakum tatawakaluuna calىa rabbikum larazaqakum kama yarzuqu الطayr tabduu khimaasan wa taruuxu biطana xadiiska isagaa wariyey saxaabigu wari kumu aha cumar sax laakiin sanadkiisa waa lagu jiraa khumsaan khimaas khumsaanatun haweeney gaajoon khimaas fucuul wayataridu hada ljamcu fi ma yaati kuwa soo socda ayuu qiyaasu noqda maa kaana isman calaa wasni facalin wixii isma oo facal ku socda hayra waawiil cayn kacbun kucuub baytun buyuut qadun quduud alqad waa dhabanka quduud a lagu jamciyaa maa kaana isman calaa wasni ficlin jismun jusuum aljismu waxaa lagu jamciyaa jusuum jamc kalena waa leeya ajaamna waa lagu jamciyaa ajsaamna waa lagu jamciyaa waana jamca qur-aan kusoo arooray qidrun quduur qur-aankana kuso arooray sooma quduuri raasiyaat maa kaana calaa wasni ficlin kayra mudacafin walaa waawi laam aw yaayalaam waa inuu wixii ficli ku socdaa mudacaf aan ahayn waawilaamna aan ahayn yaayalaamna aan ahayn jundun junuud burdun buruud maa kaana ismun calaa wasni facal bifatxi اlcayn ayr ajwafin walaa mudacafin ajwafna aan mudacaf aan ahayn asad usuud shajan oo ah murugta shujuun aa lagu jamciye maa kaana calaa wadni faacil kabid beerka kubuud namir numuur washada fi hada lwadni waxashaad ku noqday shaahidun shuhuud ilan kuwaan soo sheegna kuma jirine shaahid shuhuud fawjun fuwuuj kooxo kooxo sakratun sukuur dhagaxa adag a sakra la yidhaahdaa sukuur dariif duruuf khabiif khubuuf waa naadir wallah alaa markaas ka joogo